alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina man yahdihi allaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهadu an laa إilaaha إila اllah waxdahu laa شhariika lah وأشhهadu أna muxamada cabduhu warasuuluh allahuma صli عalىa muxamadi وعalىa aalih وaصxaabih وman tabcahum bإxsaan إilىa ywm اddiin ama bعd waxaan ku soo jirnay jawaasimtii ficilka mudaaric jasminayday gaar ahaan qaybtii labada ficil jasmi jirtay qaybtaas afara loo qaybiyey qismiga ugu horeeya wuxuu ahaa xarfun biitifaaqin waa ka soo gudubnay hal xaraf uu ahayo ah in qismiga labaadna wuxuu ahaa ismun biitifaaqin sagaal ayuu ahaa man wamaa wa ayin wamataa wa ayaana wa ayna wa anna wa xayfuma wa kayfa maa annaa ayaan kitaabku noo miisaalin miisaalkeediiaan ku daraynaa horta waxaad tidhahdaa annaa annaa tastaqim tarbax annaa tastaqim tarbax annaa makaankii tastaqim aad toosnaato tarbax waad faa'iide annaa tastaqim tarbax annaa makaankii tastaqim aad toosnaato tarbax waad faa'iidaysaa annaa tastaqim tarbax annaa waa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan uma dumina macna shar annaa makaana loo dejiyey annaa ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan waa ism loo dejiyey makaan inuu tuso uma dumina macna shardi kadibaa la dhex geliyey macnaha shardiga uma dumina macna shardi marka dhammaan waad ku darsanaysa ilaa waa soo xifdiday mid kasta macnihi laguu sheegay aad gadaal waxaad uga dare uma dumina macna shardi kadibaa la dhex geliyay macno shardi intaas gadaal waa wada dar ah, annaa maxaa nidhi ismun mawduucun lidalaalati cala almakaan uma dumina macna shardi kadibaa waxaa la dhex geliyay macno shardi ah, marka anna maxaa loo dejiyey makaan inay tusto kadib maxaa la dhex geliyey macnihii shardiga ah oo tacliiq اljawaab calى shardiga marka anna waa ismu makaan waa smu mawduucu lidalaalati calى اlmakaan waa ism loo dejiyey inuu tuso makaan uma dumine kadibaa waxaa la dhex geliyey macna shardi macnaha dhammaan saasaan wada leenay kulligood uma dumina macna shardi iskaga darso waxaa weyn maahan intaas waa la xifdi karaa raab anaa tastaqim tarbax anaa tastaqim anaa ismu shard jaazimin yejzimu ficlayn alawalu ficlu shard waani jawaabuhu wa jazaa'uh mabniyun cala sukuuni fii maxali nasb calaa darfiyati makaaniya wa darfun mutacalliqun bitastaqim tastaqim ficlu shard majzuumun bianna wa calaamatu jasmihi asukuun wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta anta tarbax jawaabu shar majzuumun bimata wa calaamatu jasmihi الsukuunu wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta waxaa lagaa rabaa maalinka soo socda raabkiisa soo ma jeedin miaalkii annaa waa sheegnay soo maa ucuri shiiqu wayusaadu waxaa lagu siyaadinaya calaa haadihi alasmaa'i tiscati sagaalkaas isim oo labalabada ficil jasmida wayusaadu waxaa lagu siyaadinaya calaa haadihi alasmaa calaa haadihi alasmaa'i asmaadan asmaada atiscati sagaalkaa waxaa lagu siyaadinaya idaa fi shicri shicirka dhexdiisa xaal idaa uu ahaaday macnaha fi shicri muxuu ugu gaar yeela horay waxaan nidhi jawaasinta shiiku wuxuu yidhi waa siddeed iyo toban wuxuuna sheegay sagaal iyo toban arrintaas ma ka soo jawaabno ah, maxaan ku jawaabno siddeed iyo tobanku nadmi iyo nasri intaba waa jasmiyaan laakiin idaadu shicray khaas ku ta sidaasuusan u tirsan sidaas darteed uusan ayadoo u tirin marka idaadu waxay inta kale uga duwan tahay hadalka nasriga ma jasmi karto laba ficil laakiin marka nadmi ama gabay ay ku jirto ay laba ficil jasmi karto markay ficil markay ku jirto gabay nadmigu waa gabay markay nadmi ku jirto laba ficil waa jasmi karto laakiin markaysan nadmi ku jirin hal ficil xataa ma jasmi karto ah, hal ficil xataa ma jasmino waxayba ka mid tahay adawaat adawaatu shardi hayri jaazima adawaatu shardi adawaatu shardi hayr اljaazimi shardi kayrujaazim ayba ka mid taha iyadu adawaatu shardi aan waxba jaazminay ka mid tahay kuwaasaa ugu tiriya iyadu adawaatu shardi hayr اljaazimi adawaatu shardiga aan waxba jasminaaba lagu dara iyada waa goorma markay nasri ku jirto kalaam caadi ay ku jirto ee waa markay galay ku jirto markay wax jasmidaan ama markay ku jirto nasri hal ficil xataa ma jasmido iska daa labo ah, hal ficil xataa ma jasmido marka sidaas waa inaad ula socota wayusaadu waxaa lagu siyaadinaa calaa haadihi اlasmaai asmaadan asmaada atiscati sagaalka idaa fi shicri gabay dhexdiis xaal idaadu uu ahaaday xaaladda uu gabay ku jiro waa xaaladaas markuu laba ficil jasmi kara kamaa qaala almu'alifu siduu yidhi wadaalika kaasuna daruuratu waa daruuro daruuratu shicr weeye naxwu wadaalika mihaalkii naxwu qowli shaacir weeye istaqni maa aqnaaka rabbuka bilqina waidaa tusibka khasaasatu fatajamali istaqni deeqtoonow maa aqnaaka rabbuka rabbigaa muddada uu ku deeqo bilqinaa qarinnimo uu kugu deeqo waidaa tusibka hadday ku asibto khasaasatun gaajo fatajamali isku ri gaajaad timid waxaad haysataa laba kunoo shilin labada kunoo shilin cadayna waa kuu gooyaan xabad rootina waa gooyaan kaad kala baxeen cadaygaad kala baxeen xabad rootina gaajo kaa goyma isqurxiyaan ishaada laga nixin oon lagu dhihin gaajaa jilatay caday inta kala baxdi waxba rootina kala bixinin iska cadayo ee isqurxi labada kun isku qurxi kunna shaambaad ku qubaysata kala soo bax kunna caday khalaas istani deeqtoonow oo makhluuqa ka deeqtoonow maa aqnaaka inta uu ku deeqo rabbuka maadan waxaa la idhahdaa maa masderiya darfiya zamanay ku dhacdaa waana masderiya oo masdera laga dhalaaliya maa masderiya darfiya la ydhahda waxaa lahahdaa maa aqnaaka rabbuka rabbigaa muddada uu ku deeqo bilqinaa hantii uu kugu deeqo deeqtoonow waydaa tusibka hadday ku asiibto khasaasatun gaajana oodan xoolo haysan isha hooskaa ka dhigine fatajamali isquri ah. istaqni ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi alcila wahiyalyaw alkasratu qablaha daliilun calayha wafaacilu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta maa masderiyatun dharfiyatun dhig maa masderiyatun dharfiyatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala min alexraab agnaa ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin cala alalifi manca min duhuri atacadu rab agnaa ka kaafta walkaafu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali nasrin mafcuul bihi muqadar ficilka mafcuulkiisi wey faacilkiyaa ka dambeeya mafcuulkiiya soo hormaray rabu faacilu aqnaa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirihi rabu mudaaf walkaafu damiiru mutasilun mabnin cala alfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayh bilqina albaa xarfu jarin alqina ism majruun bilbaa wa calaamatu jari kasratu muqadaratun cala alif manac min duhuuriha atacadud aljaaru walmajruur mutacaliqaani biaqnaa waidaa tusibka allahu lilstinaafi hadal bilow aw alwaaw lilstinaafi bilow ayay u sugnaatay hadalaa lagu bilowday idaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shard waani jawaabu wajazaahu mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin cala darfiyati zamaaniyati wa darfun mutacalliqun bitusif darfu zamaan wey idaad tusib ficlu shardi majzuumun biidaa wa calaamatu jasmi asukuunu kaafta mafcuul soo hormaray wey faacilku waa soo socdaa mafcuulkiia ka soo hormaray walkaafu damiiru mutaصilu mabniin cala اfatxi fii maxali nasmin mafcuul bihi muqadam khasaasatun faacilu tusib marfuuc waxaad tidhahdaa khasaasatun faacilu tusib muahar marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhiri fatajamali alfaau raabidatu liljawaab jumlo kasta oo jawaab dhacda ay fa'daanu gashaa jublooyin oo toddoba ah oo mar gaara insha allahu aan sheegi doonnay haddii ilaahay noo ogolaado ay gashaan markay jawaab dhacaan fatajamali alfaau raabidatu liljawaab tajamali ficlu amrin mabniyun cala sukuuni wa xurika bilkasrati lidaruurati shicr wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta jumlada marka waljumlatu min alficli waa ficlu amr iyo walfaacilu oo anta ah fii maxali jasmin bidaa jawaab shard idaadii jawaab shardigeedi wey jumladaas marka hadda maxalushaydku waa maxay idaa oo gabay ku jirto laba ficil jasmiday marka laba ficiloo toosa maaha waa ficil iyo jumlu waa nag in nidhi adawaabtan lagu leeyahay laba ficilay jasmiyaan waa sida haalibkaa markay laba ficil jasmiyaan ee marar badan waxaad arki doontaa ficila intay jasmiyaan oo ficlu shardigii ficil noqdo ay jawaabkii jumla noqona haddii jawaabku jumlo noqdo jumlada maxalka laga jasmina waaba kan miaalkeedii hadda idaa waxay jasmiday ficlu shardi oo ah tusiib kadibna jawaabkii wuxuu noqday jumlo ficlu amar iyo faacilkiis oo ah tajamali jumladaasaa maxalka laga jasmina waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxali jasmin biidaa jawaabu shard halkaasna waxaa noogu dhammaaday nuucii labaad oo jasmi jiray laba ficil asmaa uu ahaa sagaalu marka hore sheegay hadda idaa ku daray tobanay noqday annawcu haali nuuca saddexaad wahuwa nuuca saddexaad maakii weeye ukhtulifa laysku khilaafay fii annahu ismun inuu isim yahay ow xarfun xaraf inuu yahay wal asaxu sida saxnimada badan annahu nuucaasu xarfun inuu yahay weeye fadaalika kaasu xarfun waaxidun waa hal xaraf nuuca saddexaad waa nuuc laysu khilaafay ma isimaa mase waa xaraf saxiixuna waxay tahay inuu xaraf yahay waana hal mid mid keligiisa wey waa maxe kaasu id maa weeye id maa annawcu nawca nawca ahaaliu saddexeeya wahuwa nuucaasu maakii weeye ikhtulifa laysku khilaafay fii annahu smun inuu asagu isim yahay ow xarfun inuu yahay wal asaxu sida saxnimada badanna annahu xarfun inuu yahay weeye fadaalika kaasu xarfun waaxidu wa hal xaraf hal xaraf weeye wahuwa kaasuna idma weeye idma wa mihaalu mihaalkiisii qowlu shaacir weeye wa innaka idmaa ta'ti ma anta aamirun bihi tulfi man iyaahu ta'muru aatiyaa wa innaka adiga uye id taati ta'ti haddaad la timaaddo maladikii anta adiga aamiru mid amraya aad bii maaga tulfi waxaad ku ogaaneen man qofkii ta'muru aad amraydo iyaahu qofka aatiyan mid la imaana inuu dad waxa aad dadka u sheegaydo adugu la timaaddo waxaad arki doontaa dadkoo la yimi laakiin haddaad adugu inta dadka u sheegto u dabamaraydo ee dadku waxay leeyihiin ma annagu naga leexsanay isaguba samayn maye waxa aad u sheegaydo wanaaga adugu la imow adugu la imow jamaacada ha lagu tukado haye waa xaq soo ma ahan adugu ku tuko lakin haddaad guriga iskaga tukado hadhow inta istaagto tira jamaacada in lagu tukado waa laga maarmaa waxa weeyaan dadku kaa yeeli maya waxa aad dadka farayso markaad adugu la timaado waxaad arki doontaa dadkaad faraydayoo la yimi sidaas wey sidaas waa sida nabiyaalka marka wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi waxaan idin farayo ma doonayo inaan idin dabamariyo waxaan idinka reebayo oon leeyahay war ka hara markaad ka hartaan inaan gadaal idin dabamarayo ma doonayo islaaxan meesha ka raba wy wa innaka adiga id maa ta'tii haddaad la timaaddo dhihmadi fiiri xarafaad ka macnaynaya oo shardi ah dhihi maydid markaad la timaado mar haddaad tira waa zaman makaankaad kula timaado dhihi maydi waa makaan markaas ah, iska ilaali markaad la timaado ha isku dhihin mar haddaad tira waa zamaan ah, mar haddaad tira waa zamaan maxaad leedahay haddaad la timaado khalaas intii oo kale ad ka dhigay intaa saas loo macneeyo inta ayaa saas loo macneeyo mataa waqtigii aan dhahayn ayna makaankii xayu makaankii ayaana makaankii waxaan ayaana maxaan dhahaynay waqtigii ama zamaankii fiiri xayu makaankii tan maxaa leedahay idaa maa taati haddaad la timaado makaan dhihi maydid zamaanna dhihi maydid dhihi maydid idaa maa taati markaad la timaado eber waa isimaad ka dhigtay oo ismu zamaana markaas iska fiiri wainaka adiga id maataati haddaad la timaaddo maladii ki anta adiga aaminun mid amraya aad tahay bihi shayga waxa aad dadka farayso oo dadka u sheegayso haddaad la timaaddo tulfi waxaad ku ogaaneen man qofkii ta'muru aad amraydo iyaahu qofka aatiyan mid la imaanaya inuu yahay saasaad ogaa doontaa dadkaad amrayday ayagoo la yimid icraab wa innaka alwaawo calaa xasabi maa qablahaa wixii ka horreeyey u fiiri ina xarfu tawkiidin wa nasbi tansibu ismu tarfacu lkhabara mabniyin cala alfatxi laa maxala la min alixraab kaafta waa isimkii laakiin waa mabni wاlkaafu damiir mutaصil mabniyin calى اfatxi fii maxali naصbin smu ina id maa xarfu shardin xaraf ka dhig id maa xarfu shardin jaazimin yجzimu ficlayn alwalu ficlu shardi waani jawaabu wajaza mabniyin calى sukun lah maxal la min اlإxraab taati ficlu shardi majzuumu bidma wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alyaau alkasraةu qablaha daliil calayha لأن الكسرة أkت الياء وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل نصب مفعول به تأتي waa مفعuلkii تأتي maadu waa اسم موصول macnaheedu alladii wey kii wey ah. maa ismu mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi taati ficilkan oo taatiya mafcuulkeedii wey anta aaminun an damiiru rafcin munfasilun mubtadaun mabniyun cala sukuuni fii maxali rafci wa taau xarfu khiaabin aaminun khabarun mubtaday marfuuqun bilmubtaday wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aqli bihi albaaw xarfu jari walhaw damiiru muttasil mabniin cala alkasri fii maxali jari aljaaru walmajruur mutacaliqaani biaaminu marka u fiirso haddii is mawsuul la sheego silo iyo caa'idaa layska raba hadda maadu waa is mawsuul siladii jumladii silada ahayd waa tana anta oo mubtadaa iyo aaminu oo khabara jumladaas oo mubtadaihi khabarka waxaa tidhahdaa waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi laa maxala laha min alicraab liannaha silatu lmawsuul jumlada silatulmawsuulka maxalka icraabka male laakiin caa'ida haddana la ka rabaa caaid ah, waa damiir ama u laabanaya damiir oo u laabanaya ismawsuulka waa bihi midka haada ku waxaa tidhahdaa walcaa'idu ila almawsuuli addamiiru almajruuru bilbaa damiirkan ba'da lagu jiray kaasaa caa'idkii oo u laabaan maada isagaa u laabana ilaa silo iyo caa'ida laga rabaa aawo siladii waa jumlada oo ah mubtadaha iyo khabarka caa'idkiina aawe waa adamiir almajruur bilba tunfi jawaabu shardi majzuumun biidma wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alkasratu waxaad tidhahdaa wa jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alyaa alkasratu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata uqtulyaa wa faacilu damiir musati wujuban taqdiru anta man ismu mawsuulin bimacna اladii waa ism mawsuul ayaduna macnaheedu waa alladii oo kale man ism mawsuulin bimacna اladii mabniyu calى sukuuni fii maxali nasb mafcuul bihi awal litulfi tulfiya laba mafcuul qaadane laba mafcuulay qaadane alfaa ay ka timid oo maadi a ah, laba mafcuulu qaata alfaa marka mafcuulu awalkii weeye mantu man ism mawsuulun bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxalli nasrin mafcuulu bihi awal litulfi iyaahudan taamuruda soo socota ficilkaa soo socda mafcuulkiisii oo ka soo hormaray iyaahudan damiirkan waa mafcuulu bihi muqadam ah taamuruda soo socota mafcuulkeedi weeye oo ficilkii xataa ka hormaray mafcuulku maruu iska daa faacilkee xataa ficilku ka tallaabsan markaasuu ka wada hormara marka iyaahudan waa mafcuulu bihi oo ka soo hormaray ficilkiisii iyaahu maxaad leedahay iyaa damiiru nasbin munfasilun mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi muqadam haadaas walhaa xarfun daalun lilgaa'ibi taamuru ficlun mudaaricun marfuucu litajarudihi min annaasib wاljaazimi wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih wa faacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta jumladaas markaa ta'muru waa ficil mudaaric faacilkiina waa anta mafcuulkiina waa iyaahu jumladaas marka wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi laa maxala lahaa min alicraab lannaha silatu mawsuul ilaa man oo is mawsuulan soo sheegay mantaasa waxay naga rabtaa silo iyo caa'id marka wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala lahaa min alicraab liannahaa silaة اlmawsuul caa'idana laga rabaa wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli waxaa tiha wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli haa اlhayba iyaahu haadaas wey haa اlhayba haadaas oo iyaahu ku jirta wey ayadaa manta u laabana fiiri tulfi waxaad ku ogaaneen man qofka ta'muru aad amraydo iyaahu manka iyaahu haadaasa u laabayn caydku marka waa haadaas ah. aatiyantan waxay ahayd aatiyantan waa mafcuulu aanigii tulfi tulfi lama mafcuulay qaada soomaanan dhihin aaw mafcuulkii koobaad mantu ahaa kii labaad weeye aatiyan mafcuulu haani litulfi mansuub wacalaamatu nasfi fatxatu daahiratu fii aqili beydkaas waa ixraabay qofkii markaa hadhow laga waayo oo sida faatixad uga soo bixi waaya khabarkii innada shukran khabarkii innada hamaan sheegin waxaa tidhahdaa wa jumlatu shardi wa jawaabi waxa dhan isku dar oo ka dambeeya wa jumlatu shardi wa jawaabi fii maxalli rafcin khabaru inna raabidkiina waraabidu baynahumaa faacilu ta'ti daarabto waxaad dhigi kartaa faacilu tulfi wax dhan waa isku mid marka wajumlatu shardi wajumlatu shardi wa jawaabihi fii maxalli rafcin khabaru inna raabidkii waraabidu baynahumaa faacilu ta'ti faacilka ta'tiyaad ka dhiganay daydkaas markaa waa amaaha wey ama deyn waa layska rabaa sida uu yahay ayaa layskaga rabaa damaa'irta inaan laysku qaldin arday dadaala iyo caajislowu kala saara baydkaasu waana fududyahee damaa'irtiisa iyo mafcuuliyaalka iyo muqadam iyo mu'aqara ku jira kaas ardaya fahmi kare caajislow ma keeni karo waa nawcu raabic nuuca afreeya wa huwa nuucaas maa kii weeye اkhturifa laysku khilaafay fii annahu ismun inuu ism yahay ow xarfun inuu yahay walasaxu sida saxnimada badan annahu ismun ism inuu yahay weeye fadaalika kaasu kelimatu waaxida waa hal kelima wahiya mahmaa wey fiiri nuuca afraad oo labada ficil jasmiya oo ah kii laysku khilaafay ma isma ah, mase waa xaraf sida saxnimada badanna ay tahay inuu ism yahay waa hal waa hal kelimo waa mahmaa marka mahmaa laba ficile jasmidaa sida saxiixa oo saxnimada badan waa ism waa ism ismkaasu shay waa ku dhici karaa zaman waa ku dhici karaa makaan waa ku dhici karaa waa ism iska dhe waa ism keliya hadhehe dhihmayda ismu mawduuc likadaa dhihmayda maxaa yeelay shayna waa ku dhacay zamanna waa ku dhacay dhowr shay oo kala duwanuu ku dhacaa marka asaga dhihi maydin ismawduucu likadaa dhihi maydin wa nawcu nawca nawca araabicu afreeya wa huwa noocaas maakii weeye ukhtulifa laysku khilaafay fii annahu ismun inuu ism yahay ow xarfun xaraf inuu yahay wal asaxu sida saxnimada badanna annahu asagu ism inuu yahay weeye fadaalika kaasu kelimatu waaxida waa hal kelimo weeye kelimadii mahmaa weeye wa mihaaluha mihaalkeeda qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisa alla wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil nabi muuse markii uu u tegey nabi muuse markuu u tegey oo mucjisadii alla u soo dhiibay uu ula tegey ay waxay yidhahdeen gaaladii reer banu israa'iil mahmaa shay kasta oo ta'tina aad noola timaaddo bihi shayga min aayatin mucjiso xaal uu yahay litasxaranaa bihaa mucjisadaas inaad nagu sixirto darteedna aad noola timaaddo famaa naxnu annagu ma nihin bimu'miniina kuwa kuu rumayna laka adiga ayda waxaad rabto sixira keen sixirka waxay leeyihin waa mucjisadii alla u soo dhiibay waa aayaadka alla u soo dhiibay oo la rabay inay ku gartaan in alla soo diray kiiyay gaalo waxay leedahay waa sixir iyo falfal iyo indhasancaadis ay gaalo leedahay waxay yidhaahdeen mahmaa shay kasta oo taatinaa aad noola timaaddo bihi shayga min aayatin mucjiso xaal uu yahay litasxaranaa inaad nagu sixirto darteedna aad noola timaaddo bihaa mucjisada bihaaba aayadday u labeen famaa naxnu annagu ma nihin bimu'miniina kuwa kuu rumaynaa laka adig kaa dhegaysan mayno ama meesha soomaalida qaldano ay tidhaahdo afar iyo tobankiiyo boqolkaan aqaan kaa akrisa maaya ka adag kuy ah, bal fiil waaas kaa akrisa maayo waa waxaan alla rumaysnayn qofka kule afar iyo tobankiiyo boqolka dhegaysanma ko war ah, afar iyo tobankiiyo boqolkaan aqaano iga dhegayso haddii afar iyo toban boqol yeeli maayo ka war qof kale halkaas miyaa toosan ma toosna subxaana allah afar iyo toban boqol aayad kastoo ka mid a ah ina dhegaysato dii lagu yidhahdo maalan allaa yidhi sidaanu ma bannaana ma waxa dhehe kaa akhrisan ma hal aybtaa tiraa waa ku galoobe waxay tahay kaa akhrisan ma ar soomaali mahmaayooyinka gobolaa ku jira qaldan waxaad ogaanaydaa soomaalida waxaa jirta mahmaaha ay leeyihiin waxay yidhahdeen soomaali been waa sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo marka hadda mahmaayooyinku saas muda soomaaliyu been waa sheegtay waa waa jira qaar been sheega laakiin soomaaliyu been ma mahmaahdo kuma laho sax maaha mahmahyooyin beena waa jiraan waxaaba ka midaba cilmigu waa caqli ragoo la aruuriyey mahmaah soomaaliyeed wey cilmiga dhan ood arkaydo waa caqli ragoo la aruuriyey mahmaah soomaaliyed w ma rumaa maya cilmigu wuxuu yahay waa waxyi min allah waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid wey ee caqli ragoo la isku dardaray maaha mahmaah ka been badan maa jirto taas marka soomaaliyu been waa sheegtaa laakiin been ma mahmaahdo warkaas waxbaa ku jira sooma warkaasaa loo laabto meel walba say tahay loola yaalla kaba daran meel il lagala ay daad tagto ishaa la siraaya midaad xidheen macnaha meeshu say tahay loola yaalla ma taga dadku qaabka yihiin aad fiirina alla keliya hadday caabudaayeen allaad la caabuda hadday qamre cabaayeen qamradaad la cabuda haddii kale isku kacaydan isku dhacaydan meeshay gaaladu yidhaahdeen wey jaamacadda asha wiilka ka soo baxa ama qofka wax ku barta waxaa loogu talagalay meel kasta inuu ku noolaan karo meel qamre laga cabaa hadduu tago waa ku noolaan karo ashar saasaa loogu tababara dadka meel oo qansiirka laga cuna waa ku noolaan karo meel ariga laga cuna waa ku noolaan karo meel ilaahay keliya laga caabuda waa ku noolaan karo meel shirki iyo balaayo ilaahay qayrkiisa ugu hayo waa ku noolaan karo macnaha qaacidadaana la soo baraaba war ummadaad u tagto lagama hor yimaado hadday ummaddu socdaad ka hor timaado isku dhacayaana leey ee meeshay u socdaan u raac sax ma sax ma sax maahan mahmaa taatinaa marka fiiriya hadda ixraabta marka mahmaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawalu ficlu shard waثaani jawaabuhu wa jazaؤuhu mabniyu calى sukuuni fi maxali rafcin mubtada تأتي فعل شرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة اقتلياء وفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت عديك موسى إليه نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به تأتي به الباء حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلقان بتاء من آية من حرف جر آية اسم مجرور بمن وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من الضمير المجرور بالباء به هذا صلى علينا aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalun min adamiir اlmajruuri bilba bihi litasxara allaamu xarfu tacliilin wa jarin waa laamukeydi laamukey wey laamukey ficilka ka dambeeya arday aad ula socdaan rabaa inaan weydiiyo laamkey ficilka ka dambeeya ficilka ka dambeeya haye laamkey ficilka ka dambeey ma la rafci jiray ma la nasbi jiray mise waa la jasmi jiray eh, laamkey ficilka mudaarica ka dambeeya waa la nasbi jiray maxaa lagu nasbi jiray anmud maraa wujuub walaa jaa'is jaa'is jazaaka allahu khayr laamkeyda hadda la soo maray qaaraan ogeyn meel waxay leeyahay xaj wax cusub la sheegay litasxara allaama xarfu tacliilin wa jari mabniic alkasri laa maxal la min alacraab tasxara ficlu mudaaric mansuubun bian mudmanatan jawaasan bacda laami keey wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri wa faacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta naa damiiru muttaصilu mabniin cala sukuuni fii maxali nasbi mafcuulu bihi litasxara waaye jaar majruurkaas inaan soo qadarno masderka waa u kaadaynaa waa anagii u kaadinayba bihaa albaaw xarfu jari haa damiiru muntasim mabniin cala sukuni fii maxali jari aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bitasxara famaa naxnu famaa alfaau raabidaةu liljawaa jumlo ismiya aan noqotay jawaabu shard hadda mahmaa waxay ahayd ismu shard hal ficil waa jasmido waa ta'ti jawaabkii wuxuu noqday jumlo maxalkaa laga jasminay fiiriya fa'daasaa gashay jumlada maxalka laga jasminaa fa'daasaa lagu yaqaan fa'daas mar hadday gasho addawaatuljas addawaatuljasmiguna uu yahay addawaatu shardiguna uu yahay jaazim addawaatu shardiga hadduu yahay jaazim jumladana ay gasho fa jumlada maxalkaa laga jasmiya maxalkaa laga jasmiya alfaw raabidaة liljawaab maa naafiyatu mabniyu calى sukuuni lah maxal min acraab maa naafiyatu waa xaraf naxnu damiiru rafcin munfasilu mubtadaun mabniyu calى dami fii maxali rafcin laka jaaru wamajruuru mutacaliqaani bimuminiina gadaala loo tacalujina jaaru majruurka meesha ka dambayda ku tacaluqa laka allaama xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu calى fatx fii maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimuminiin bimuminiina albaa-u xarfu jarin zaa'idun horta xarfu jar xarfu jar arday kitaabka gadaal ka soo akriyaan rabaa oo gacanta u taagta haye xarfu jar meeqaan loo qaybiy saddex haye xarfujar xarfujar asliyu iyo zaa'id maa sha allah maa sha allah jazaaka allahu khayr xarfujar zaa'ida daabidkiisi ma hayda a xarfujar mid wuxuu ahaa asli midna wuxuu ahaa zaa'id midna shabiih bizaa'id u ahaa haye yaa haya koran ka haya daabidkiisa xarfujar oo zaa'ida daabidaan u soo sheegnay haye haye huwa ladii haye ka qaado wiilka dambe u fiirso wax yara kaa hoos haye saas waayo adiga asligiiya ma sheegtay xarfujar zaa'idaan ka hadlaynay huwa اladii laa yadullu macnan maxfuuda lahu walaa yaxtaaju ilaa mutacallaqin yatacallaqu bih haddii wixii hore lumaa ah, weel dabada ka dabalo ma la noqonayo qabtan waaye weel haddii uu gadaal ka daloolo ma la buuxin karaa ya ma la buuxin karo qofku inuu waalan yahay waxaa lagu hubsadaa la yidhi weel dabada ka daloola la yidhaha buuxi fuusta dabada ka daloosha aa la yidhahdaa buuxi hadduu markuu dhowr tana ku shuba yidhah war ma buuxsamaydoo gadaalay ka dhaadayda waxaa la yidhi xoogaa waa rooyi aad uma waalo laakiin hadduu iskaga wado ibir waay sama fiiri qofkii wixii horood siiday xifdiyey kitaabka hor u ka soo bilaaba ka dabakeena intii hore waa haystaa wax waa la bari karaa maxaa in kale haddana loogu dara kitaab kale loo aqra haddana mid kale waa dherga marka naxwo waa ka dherga uu leey waa iska tega laakiin intii hore waa sii daayey haddana kitaab kale aqra in kale ad u sheegtay waa sii daayey goorma buuxsama oo culmo noqaa cilmigii la soo maray waa layska rabaa haddaa rabto inaad wax barato waa shayga ugu muhiimsan o arday wax ku barto casharkaaga fah waxaad fahantaanayey kaaluma cilmigaaga hore ka warqa masaladaas muhiim waay ah. waaya ba'daas waxaan ku keennay bimuminiina albaau xarfu jarin qur-aanka laakiin maxaan leenahay zaa'id ma dhihi karna silatun zaa'id qur-aanka ka ilaalayna xarfu jarin sila aan leenahay xarfu jarin waa sila waaya amase xarfu jarin waa tawkiid tawkiid ama sila aan isticmaalayna xarfu jarin wa tawkiidin muminiina ism majruuru bilba wa calaamatu jarihi alyaa almaqsuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can اkasra lأnnahu jaamicu اlmudakari saalim ma dhafi xarfan can xaraka wanuun ciwadun can tanwiin fi lism mufrid marka fiiriya muminiina waxaa la yidhaahdaa majruurun lafdan marfuucun maxala lafdiga waa ka jirantaho bacdaasaa jirtay macalkana waa ka rafcisantoo waa khabarulmubtade naxnu mubtade soo maanaan dhihin haddaan ba'du geli lahayn maxaan dhihi lahayn famaa naxnu laka mu'minuuna marka macalka waa ka rafcisanta marka mu'minuuna maxaan leenahay majruurun lafdan marfuucun maxallan macalkay ka rafcisanta khabarulmubtade waa kaasama khabarkii mubtade waa kaas halkaas markaad joogto oo naxnu oo mubtada aad soo sheegtay mu'miniina oo khabarkiisiina aad sheegtay jawaabkiiyaa lagaa sugaya jawaab shardigii ilaa mahmaa ficlu shardi kalihi qaadatay waxaad tidhaahdaa waljumlatu min almubtaday oo naxnu ah wa khabarihi oo mu'miniina ah fii maxalli jasmin bimahmaa jawaab shardi waa kaas jawaab shardiga ma la fahma intaas maxalu shaahidku wuxuu yahay mahmaa oo ficil iyo jumlo jasmido ya abarkii mahmaada aa lagu sii daraa wa jumlaةu shardi wa jawaabi fii maali rain fii maxali rafcin khabaru mahma oo mubtadaha ah amase khabaru mubtade raabidkiina adamiir اmajruuru bilba bihi midka ku jira war dheer aa dhex galaya hal maran anoo boobsiinaya exraaba aayadda firi ila waa dayn la yska rabo warkii waa kala baahay hadhow cududaar inaad ka dhigato mara hadeeraan iskugu kaaxinaha dhegayso mahmaa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawal ficlu shardi waani jawaabu wa jazaa mabniyin cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada taati ficlu shardi majzuumun bimahma wacalaamatu jasmi xadfu xarfi lcila wahiyalyaaw alkasratu qablaha daliilu calayha lianna alkasrata uqtulyaa wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta naa damiiru mutaصil mabniin calaa sukuuni fii maxal nasbin mafcuul bihi taati bihi albaau xarfi jarin walhaa damiiru mutasilu mabniin cala kasri fii maxali jarin aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bitaati min aayatin min xarfu jarin aayatin ismu majruuru bimin wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan xaalo min adamiir اlmajruuri bilba litasxar allaamu xarfu tacliili wajarin tasxara ficlu mudaaric mansuubu ban mudmaraةa jawaazan bacda laami key wacalaamatu naصbi farxatu daahiraة fi akhiri wfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu anta na damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fii maxali naصbin mafcuul bihi tasxara bihaa albaa xarfu jarin haa damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fii maxali jarin aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani bitasxar famaa naxnu alfaa raabidaة liljawaab ma naafiyatu mabniyu calى sukuni laa maxal lah min alicraab naxnu mubtado marfuuqu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة wacalaamatu waxaad tidhahdaa naxnu damiiru rafcin munfasil mubtado mabniyun calى sukuni fii maxali rafcin dhe mabniyu calى dami fii maal aan rabaa naxnu damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniyu calى dami fii maxali rafcin mubtada laka allaamu xarfu jarin wاlkaafu damiiru mutaصil mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin aljar wاlmajruur mutacaliqaani bima bacdahumaa bima bacdahuma waxa ka dambeeya ku tacaluqayo haddii kale waxa ti aljar wاlmajruur mutacaliqaani bimuminiin bal tasriixi ha tasriixi damiir fara waa weyn a wax loogu dhigaahe bimuminiina albaa xarfu jarin wa tawkiidin wa tawkiidin maxaan ula jeednaa waxaan ula jeednaa tawkiid ya waxaan ula jeednaa ha xarfujar asala maahan aan ula jeednaa marka xarfkaan macnuu adkayna maahan xarfujar asliya maahan aan tusaalaynayna markaan leenaha wa tawkiid macno iska adkaynun faa'iidayna muminin ismun majruuru bilbaa calaamatu jali alyaa almaksuur maa qablaha almaftuux maa bacdaha niyaabata can اlkasra liannahu jamcu mudakar saalim aanan fii xarfun xaraka waxaa leedahay marka muminiina khabarulmubtada wey khabarulmubtada weye haddaba marka waxaad tidhahda waljumlatu min almubtada'i oo naxnu ah walkhabari oo muminiina ah fii maxali jasmin bimahmaa jawaabu shar haddee mahmaa mubtadaheeda aw khabarkeedii wa jumlatu shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabarulmubtada raabidkii aawey waraabit baynahumaa adamiir majruuru bihi midka ku jira wa qowl shaaciri waa miaal kaloo mahma hadda mahma maxaan ku ridnay marka xeebayna bimacnaa shay aan idhi soo maaha haddana mahma oo darfu zamaanaan kutusaa mar kale wa qowl shaaciri wa inaka adiga mahmaa waqti kasta oo tucdi aad siido badnaka calooshaada su'lahu wuxuu ku weyddiisto wa farjaka farjigaagana su'lahu wuxuu ku weyddiisto aad siido maalaa calooshaadii farjigaagu waxay gaarayaan muntaha dami ceeb meeshii ugu dambayday ajmaca dhammaan ah. haddaad calooshaada waxay ku weydiisado iska sido ah. xoolo islaamada cune xaaraanay cune sigaaray cabe marka soo ma jeedin qofku halku ka sheekaynaya meeshay ku jiraan miya ah waayahay inay hoos u hadlaan marka fiiri calooshaada waxay rabta waa dad ku shubto ee xaaraanaad ka dhergayso ma qamraad cabe sigaarkaad dhuuqe qaadkaad cune xoola islaameeda laqe wax alla waxaan ku cuninba waa la cunaa xataa soomaaliya qaar ay yihiin mogti waa eberwa waxaan ku cuninba haddaad cunto belaad cune naaraana ku cunay adna farjigaaga haddaad meesha alla meesha kuu ogolba ku shahwo gudato dee hoogtaya marka zino iyo qurunaad ka dhargey soo ha marka meesha ugu dambeeyo xumaan aad ka gaari wa innaka adiga mahmaa waqtigii tucdi aad siido badnaka calooshaada su'lahu aan ku weydiisto waxaas waan rabaa wax alla wixii damaacidaba wa farjaka farjigaagana su'lahu soo qadar wuxuu ku weydiista Ah, wuxuu rabaa xataa zino iyo qurun iyo bakti naalaa calooshaada iyo farjigaa waxay gaarayaan muntaha dami ceeb meeshii ugu dambeyday ajmaca dhammaan iyo xumaan meeshii ugu dambeyday wa inaka alwaawu calaa xasabi maa qablahaa ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu ism wa tarfacu lkhabar mabniyun cala alfatxi laa maxala min alcraab wاlkaafu damiiru muttaصilu mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin ismu ina waa isimka inada mahmaa ismu shardin jaazimin yجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاؤه مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية وظرف متعلق بتعض قضاله تعلق تعضي فعل شرط مجزوم بمهما وعلامة جسمه حذف حرف الحلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة اقتلياء وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت بطن مفعول به أول منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بطن مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل الجر سؤل مفعول به ثاني لتعطي تعطي لما مفعول قادنين أعطى لما مفعول قادت هل مفعول ما قادت لما مفعول رفض سؤل مفعول به ثاني لتعضي منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر سؤل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل الجر وفرج الواو حرف عطف فرج معطوف على بطن والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر فرج مضاف والكاف walkaas mudaafu iley mabniyun calaa damin fii maxali joori naala naala ficlun maadin mabniyun cala alfatxi fii maxali jasmin bimahna naala eh, farja mafcuul waxaa leedahay farja macduufun calaa badn walmacduufu cala almansuub mansuuq wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhiri farja mudaaf wاlkaafu mudaafilayn mabniy cala alfatxi fii maxali jaari naala naala icraab hadde naala naala ficlu maadi mabniyun cala alfatxi fii maxali jasm ah, ficil maadi oo maxalka icraab ku leh kanaa ka jira ficil maadi oo maxalka icraab ka leh maxaa ka jira ficil maadi oo jawaabu shardi noqda ficil maadi oo maxalka icraab ku leh kaa ka jira ficil maadi oo jawaabu shardi dhacay kaas wey naalo ficil maadi mabniin cala fatxi fii maxalli jasmin bimahma jawaab shard naalaa aliflinaynka waalalifu damiiru mutasil mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacilu naala muntahaa mafcuulu bihi naala mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala alif manax min duhuri atacadu muntahaa mudaaf adami mudaailay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu faaqiri ajmaca tawkiidu muntaha wa tawkiidu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbi farxatu daahiratu faaqiri ajmacaa alifta waalalifu lililaaqi iska dhe waalalifu lililaaqi ajmaca way kelimaddu alifta xarfu ilaaqa le maxalshaedku waa maxay mahmaa oo laba ficil jasmiday ficilkii koobaad muxuu ahaa tucdi waa ficil mudaaric lafdigiisay jasmin ficilkii jawaab shardigana muxuu noqday naala waa ficil maadi maxalkay ka jasmina horay waa nagi u soo sheegnay waxaan nidhi ficlu shardiga jawaab shardiga hadday ficil mudaaric yihiin lafdigaa laga jasmina hadday ficil maadi noqdaanna maxalkaa laga jasmina jawaabku hadduu jumlo noqdana maxalkaa laga jasmina ma dhihino waay maxalshaydku marka waxay tahay mahmaa laba ficila jasmina ficilku shardiga waa maxay tuucudi calaamu jasmiisu waa maxay xadfu xarfilcilla jawaab shardigiina muxuu noqday ficil maadi naala halkaa laga jasmina maxalka mahmaadaanuna maxay ku dhacee zaman zamanay ku dhacee wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam salى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed